الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعد قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحور من انكسر قط بين يوم الجمعة مالك جمعة ثم راحة في الساعة الأولى ساعة ظهر فكأنما قرقب بدنة واسن الله ليس وقورع وكله ومن راح قفة في الساعة الثانية ساعة اللباب فكأنما قرقب وبيسقه sadaqaysay ama gowracay oo kale baqaratan dheeflo ah waman raaxa qofka taga fi saacati haalihati saacadda saddexaadna fakaanamaa qarqaba waana isagoo sadaqaystay oo kale kabshawan buu sadaqaystay aqrara oo geesa leh waman raaxa qofka taga fi saacati araabicati saacadda afraadna fakaanamaa qarqoba dajaajata waa isagoo digaaga sadaqaysta oo kale ومن راح قفة في الساعة الخامسة ساعة شنادة وكأنما قرب بيضة ويسقى كل مثل سبقيس وكله إذا خرج الإمام إمام قمرت صوبح حضرت صوبح خطبة حضرت الملائكة الملائكة سوى حاضر يستمعون الذكر ذكر يقول نبي سليا كان وايه marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa dadka soo jumcada yimaada siday u kala fadli badan yihiin malaa'ig baa albaabada masaajidka taagan marka waxay qorayaan malaa'igtaasi siday u kala soo horeeyaan dadku saacadda koowaad kii yimaada wuxuu la ajliyaa neef geela nin sabaqaysay oo kale saacadda labaad nin neef loo sabaqaysay oo kale saacadda saddexaada wan geesada macnaha wan weyn weeyaan mid sadaqaysoo kale la yahay saacadda afraad qof digaaga sadaqaysoo kale la mid yahay saacadda shanaadna qof ukun sadaqaysoo kale saacaddaa shanaad hadday dhaafto bes malaa-igtu waxaa weeyaan intay iska soo laabaa warqadaha ayaa waxay samaynayaan iyagoo laftooda ayaa dhageysanaya khudbadda marka marka lixda mar hadday gaadho halkaasaa ugu joojiya ila war waxaa laga yaabaa lixda kama soo horeyda sooma majlida lixda wax ka soo khadiibku baa loo ogolyahay inuu daaho waayo khadiibku khudbadu soo diyaarinayaa isagu sooma horta isaguu daahi karaa uuna waxaa weeyaan khudbadanbu kusoo beegi karaa ama dadka intooda kale waxa la rabaa inay sii sugaan laakiin khudbadii marka waxaa gaadho baa lagu soo beegayaa inta kalena waxaa weeyaan ku maqaaxida fadhiyo shaaha iska cada iyo xansharkooga iyo mid markaas waxaa weeyaan isagu meelihiisa iska jooga oo hadhow markaas waxaa weeya markuu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu huda baqla iska soo orda ya waa saasaa loo badan yahay waa qalad weeyaan waa inuu qofku waxaga hore u yimaado waayo inta kaloo dhanba ah haddaad dunyadaada u kala haysood ordayso ad maalinka waxaa weeya neef geela iska sadaqaysat maalinka neef geela miyaa iskaba sadaqaysat neefgiina hadda haddii inuu yidhaaho suuqa ka soo iibiy oo sadaqe way kuu culusahay laakiin saacadda kubaad halkan iska iimo ka iska intaa ama qur-aan iska akriso iska sii wadi iska sug neef geela la sadaqaysaan laa jiro hee bishii waxaad noqonaysaa nin afar geela sadaqaystay afar geela waa intee leg xabida geela labaatan kun baa la siiyaa iyo zaayad hadday noqotay ya marka bishii keliya ahayd baad sadaqaysanaysaa marka waxaa weeyaan intaasoo geela markaa siddeetan kun oo riyaal bad haddaad doonto sabaqaysanaysa waa ka waran marka waxaa weeya ma wax sahlo ma aha sideedaba jannada acmaal waxaa lagu galaa aada moodaysa inay adag tahay laakiin kuu fuudo haddaad samayso eelo kuu fuud baa lagu galaa markaas wey maalan inaad markaad weysaysato kale laba raxadood sunnaa iska tukatiiyo waxyaalaha jannada waxaa weeyaan kuu sababaya inaad gashay kamid tahay marka marka adigu waxaa haysiraysanin walikulli darajaatu mimaa camila waayo saacadaha qaybintooda miyaa waa waxaa weeya waa waa dadka curfiguusay saacadda iyagu u yaqaaneen kolley baa laga hadlayaa markaas laakiin imaamu salcaani baa wuxuu yidhi saacadda meesha la sheegaya laa yuraadu bihaa miqdaaru mucayanan buu leeyahay ma aha buu leeyahay miqdaar mucayan ah wuxuu leeyahay عرفت الله caraabta قال لي كلية yaqaaneen keliya dadku weya عليه وعن سلامة الأكوى رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب الشجرة وكان وحاب من أصحاب الشجرة قيد مرق رجي وصاحبك كعب كبيرها قال وحور كنا وحان وحي نصلي كويتك مع رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم بعيسى في صلاة الجمعة صلاة الجمعة ثم ننصرف ونكبح جرنا والحال ليس ورأسنا للحيطان الجدارك ذل حر ورأسنا حرق ذل آن حر به سيا وفي لفظ لفظ كروحوها كنا وحان وحي نجبع كوي سنة مع رسول الله رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس على مركز يزوشه ثم نرجع ونقر إليه fala tatabdacu alfay-a harkaanu raarraacaynayo meelaha gidaarada harka sooyar rogmanaya ayaanu raacayna waan sii hoos marayna macnaha salamata binu akwac saxaabigaas salamata binu camar binu sinaaq alaslami ayaa la yidhaahaa akwacana aabbihii laaraysiis awogii laaraysiisu ahaa aabbihii waa camar awowgiina siraan baa la odhan jiray siraanka laalaysiisa akwac la odhan jiray salaadu marka wuxuu kamid ahaa saxaabiga ragga u geysta saxaabada rasuulka ayuu kamid ahaa sala allahu caleyh wasalam walidaalika waakii markaas waxaa weeyaan sida ku sugan saxiixu muslimkaba waakii nebiga sala allahu calayhi wasalam geeli halihii waxa weeye sadaqada ee uu hayi baa lasoo weeraray kadibna niman baa kaxaystay kadibna wuxuu yidhi waan dhawaaqay buu yidhi laba jeer dhawaaqii aan dhawaaqay buu yidhi madiine oo dhan buu gaadhay mikrafoon ma hayso waxa ma hayso keligii buu iska dhawaaqay magaaladii madiine oo dhan dhawaaqiisii baa gaadhay saxaabigii waa ilaahay subxaana wa tacaala karaamaadku siiye ka mid ahay kadib waxaa dhacday markaa afartan nin bay ahaa nimanka halaha bisadee kaxaystay kadib waxaa dhacday uu ka daba tegey keligii baa ka daba tegey intuu qaatay markaa leebkiisii iyo qaansadiisii intuu qaato ka daba tegey waxaa dhacday wuxuu ku leeyahay markaas waxaa weeya marka soon u dhowaado leebkaan gurigaa buu yidhi leebkaan tuuran dhulba kuwa dhacay midubuu ku dhacaa buu yidhi kadib waxaa dhacday buu yidhi markay aniga waxaa weeyaan igula soo cararaan markaas waxaa weeyaanay fardaha igu soo kiciyaanna farday wataa muugta iyo isagunoo lugaynaya fardhaha igu soo faraska saa ka beri jiray orabka cajiib waa muugta marka markay fardaha igu soo kiciyaa buu geed baa sal gelayo ku gabaraya buu yidhi kadibna markaas waxaa weeyaan waxaa dhacday suu u yaa waxaa dhacday sod e, e, halihii gebigoodiiba marka uu ka soo erayay halihii oo dhow ka soo qaaday waxaa dhacday marka halihii war kasoo wada qaaday ayuu haddana iyagii buu egeeyey markaas wuxuu yihi meel buuray hoos mareen buuri buurtii baa fuulay buu yihi kadibna dhagaxaanbuu kusoo qalaaqawiyey buy lugaha ka dhacay kadibna waxaa dhacday meel ceelay tageen buuda ceelkii biyo ka cabays idhaaheen buuyii waanu diiday buuyihi ceelkiina inaan ka hortagay <laughs> ayaa leeb kusii daayey buu yidhi ceelkiina waan ka celiyey buu yihi wuxuan ka soo ritay buu yihi soddon go iyo soddon cansood baa kasoo dhigay ya sooma siiyo erigii soddon go iyo soddon macaansood ayaan kasoo waa afartan waa nin keliya sumodu soddon go iyo soddon macaansood ayaan kasoo rirtay buu yidhi markaas kolkuu soddonkii go iyo soddonkii macaansood uu kasoo rirtay haliyoo dhan u kasoo qaadabay ciidankii nabigu soo diray soo gaaray isagoo nimankii walaayiyo markaa ka wada qaatay alaabtoodii oo dhan nin geesiyo marka ahaa markaasaa wuxuu samayn jiray leebka markuu ku gurayo wuxuu oran jiray hudhaa waa anabnu lakwax walyowma yowmu qudaci buu ohan jiray iga qabso anu inaa akwaxbaan ahay ayuu ohan jiray leebka markuu kuligi ohan jiray iga qabso inaa akwaxba qana ahay ayuu ohan jiray moogta maanta waa maalinkuu halaagsamaya kiina hooyo xun ahaa ah, in hooyo xun macnaa kii hooyo xun nuugay oo caano hooyo magaanahoo caana lahayn kii nuugay waa maalintuu halaagsamaya iga qabso anuu geesu yahay markaa wakaana min asxaabi shidina waxaa loo leeyahay waa kuu ilaahay qur-aanka ka sheekeeyey subxaana watacaala laqad radia allaahu cala almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariibaa ku ilaahay subxaana watacaala wey waa kuwii nabiga la heshiiyey sala allahu alay wasalam baycatu ridwaan waaye xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa in salaada jumcada waktigeeda awalkeedu inuu yahay cadaadooda suulidda duurka waktigiisa oo la yaqaane soo ma oo marka cadaadu suusho soo ma salaada jumcada laakiin khilaafaa ka taagan culamadu waxay isku waafaqsan yihiin waktigeedu ugu dambeeye ku dhamaata waktiga duhurku ku dhamaada weliya oo ilaa casarka u joogta salaada jumcada ilaa casarka u joogta laakiin xaggee ka bilaabataa waktigeedu halkuu kolkuu gelaya xagguu ka bilowdaa khilaafaa ku jira aimada afartii saddexdaa sida abu xaniifiya maalik iyo shaafici waxay qabaan in markaa sida duhurka ay lamid tahay oo maalik iyo abu shaafici iyo abu xaniifa waxay qabaan duhurkay lamid tahayoo duhurka waktigeisa unbaa markaas waxaa la bay qabaa xilligaa ka bilaabataa oo cagad markay suushaan imaamu axmed raximah llahu tacaala sabab wuxuu qabaa sida mashhuurka madhabkiisa wuxuu qabaa markaas waxaa weeye salaada ciidda waktigeedu xilligu galaa adaad marka soo baxda soo ba salaada ciidda waktigeedu galaa waktigeeda marka waktigu galaba iyaduna gashaa buu kuleeyahay ciid barqikaa la iska tukan karaa buu leeyahay hadda hadhow sagaalku markuu gaadho wuxuu kuleeyahay haddii la galo oo markaas waxaa weeyaan laga baxa oo toban qaba waa caadi buu kuleeyahay isagu <laughs> imaam axmed saasuu qabaa isagu marka wuxuu leeyahay salaada ciida waktigeeda mugalaamsaa jumcada buu leeyahay markaa cadaadeeda isduusa shaqdiba horkeed baa laska karaabulaya alimaamu shawkaanina ilayl lowdaar isna saasuu rajaxay raximahu llahu tacaala sidan raajixa waa sidaa jamaahiirtu ay qabaano cadaadu suulitaankeeda samada barjikeeda markay ka suushay waktiga duhurka waktigaa baa la tukanaya waktiga la tukanaya sidan raajixa saasa amaa xadiidka imaam axmed uu daliishaday حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة تبارك الجمعة بتكر وحاطب ونذهب إلى جبالنا فنريحها حتى تزول الشمس كدنا ونقل جرني بليه مرقى صحوية قيل يجي أو تيجي وكل نقل جرني بليه إلهي عذاب كسر وعذاب الزولي خطين بتكجر حديث كعب جماهيرته وحيكو أولا مرقى صحوية عذاب حوية وقت يدي سداب فريب النبي صلى الله عليه وسلم عددي أو حق مركي وسأز شيء مركي وس صلاة برت كذا وجز شيء أما وقتي أو مركي سدا وقال له صلى الله عليه وسلم كذب فريب رب حري يحرق أولاد وصوت حب الرواية وعلى مهر رضي الله تعالى عنه قال وحر كان رسول الله رسول الله وحر صلى الله عليه وسلم وهذا يقرأ في آخر في صلاة الفجر صلاة الصبح يوم الجمعة مالك الجمعة ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة وفي الثانية عبد الله هل أتى على الإنسان حين من الجهل وآخر الجري waaye marka kaanadu badanaa waxay tusisaa istimraar weliba tana waa ficil ficil naadi oo naaqisa naaqis iyo taaba labadu way noqotaa marka haddii mudaaric uu ka dambeeyo qiro uu ka dambeeyo macnaheedu waxaa weeya waa khabarkeedu hadduu mudaarica noqdo ودائم يتوسع وكان تأتي للدواب غالبا وليس ذا مصاحبة وليس ذا باللازم مصاحبة ابن عثيمين وكي قواعد كيسا ورجله وكانوا دائما يتوسع لكن سيدا غالب كأويا المرقب بركو دائما يتوسع سيدا طلو قليل وايه اللهم صل عليه وسلم باب صلاة العيدين labada ciidood baabu salaat lciidi ciidda salaadeedii ciidda ciidulfidri iyo ciidulabxa adxa waa loo jeedaa ciid waxaa loogu magacaabay labadan liannahumaa yucawadaani waa wax laga caada yeesho maadaamoo laga caada yeeshaa ciid loo bixiyey isla markaa way soo noqnoqdaan min alcawdana waa laga keenay soo noqnoqonka wixii soo noqnoqdaa cawd la yidhaahaa marka markaas way soo noqdaanoo sanadkiiba warbay soo noqdaan qorka ciiddana ilaahay subxaanahu watacaala farxadin ay tahay buu tilmaamay fakuluu minha waadcimu lbaa'isa alfaqiir waayo isla markaa waxaa weeye masaalix diini iyo tu gunayiga ku jirtaa oo waxaa weeyaa midnimada ummadda iyo waxyaalo badan ayay tusinaysaa markaas laakiin mawaajib baabis waa sunne waa masale khilaafiya xagga dhabayna ku sheegi doonaa haddii ilahay وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحول كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وحيا يصلون العيد عيد كويت كذا قبل الخطبة خطبة يضل قاربة أنا خطبة يعيدة خطبة تبيني شيء صلاة عيدة له الغير شيء لكن جو عبد الله يكذب أنت شو خطبة له الغير صح صلاة تبيني شيء وعن برابع عازب رضي الله تعالى عنه قال وحوري خطونا النبي نبي لنا خطبة صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى مالي عيد الأضحى بعد الصلاة الصلاة تبيني فقال وحوري من صلى قفت كذا ونصك قورع نصك لا قورع يغا فقد أصاب نصك قورع وأصيبي ومن نصك قفك قورع قبل الصلاة صلاة كور فلا نصك له حمل ومصون عنه فقال أبو بردة بن لي بوحيني قال خال بن عازب براء بن عازب حديث ورمي أبتقي ويانه يا رسول الله رسولك لا حيو إني عنه نصك توان قورعي شاتي والقاصح في جاريها قبل الصلاة صلاة كور وعرفت وحران قرتي أن اليوم مانسا يوم أكل وشرب قال وحل عبا وحل عريري تحي وأحببت لاغي أن تقول إلي هاتو وأحببت واجع لاغي أن تقول إلي هاتو شاتي لا في قارئهم أول ما أول ما شيء كوغور هي يذبح لقورعه في بيتي بنية لقورعه fadabaxtu shaatiin neebkay gaariga hadal gowracay wataqadaytu markaa waan qadeeye qabla an aatiya salaata salaada intaana kasoo intaana imanaa cuntaa waa kasoo cunayna qaala wuxuu ihi shaatika leentaaga arigeeya shaatulaxmi buu nabigu ku yihi sala allahu calay wasalam waa neef hilibhaan waa iskaga qadateene mid ajli aad keenaysa maaha qaala wuxuu ihi yaa rasuullahi rasuulka ilaahayow fa ina cindanaa agteeda waxaa canaaqa waxarbaa-a buu yidhi fii wahiya iyaduna axabo xagga yamaan loo kalkacayl been yahay bil shaatayna laba dheef oo adhiga afa tujisi waxaanaylayga gudaysaa qaala wuxuui nacam haa walan tujsiu kama gudayso can axadin qof bacdaka adiga kaa dambeeya waayahay xadiidka wuxuu tilmaamayaa gowraca udxiyada markii la gowracayo inuu yahay markii salaada laga soo baxa kadib salaada oo weli la gelin lama gowrici karo haddaad gowracdo ajri keeni maysidoo noqon maysa gowrac saxa marka laazim waa inuu gowricu noqdo gowrac markaa ka dambeeya salaadii halkaa waxaa isku khilaafsan sakaatulfidriga iyo udxiyadu way kala duwan yihiin sakaatulfidriga maxaa la rabaa in la bixiyo salaada ka hor soo maha man addaaha qabla asalaati fahiya zakaatu maqbuula ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله عباس رضي الله عنه وأرضاه طيب آه وحوية مرخى لكن إذا أضحية بالشرط الصلاة مرت لا يصعب بحوية أنت كهر معها هدين لكن كهر الجور عنه أضحية أجل يدي مهرس وكان قديسه sadarteed waxaa dhacday markuu nabigu yuri sala allahu alay wasalam war qofkii salaada ka hor gowracay qofkaasi wax gowraca uma sugnaanin salaada kadib qofka gowracanna ajrigiisa uu leeyahay yaa waxaa soo istaagay abuburdata binu niyaab saxaabiga la yidhaaho daraa binu caazib buna uu ahaa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow ee anigu neefkayga arigaha waxaan gowracay sabaadaba intaan iman baan gowracay maanta waxaan ogaaday inay maalin wax lacuno wax la caba ay tahay waxaanan jeclaada neefkaygu ugu horeeyo waxyaan la qalayo oo dhan isla markaa ooban ka soo qadeeyaba hee qada xilligaa lama gaareen quleeca la taagan yahay maalin wixii la cunoo dhan bay qadadiya ugu yaqaaneen maalin wixii la cunoo dhan ayay qadadu yaqaaneen waka habeen wixii la cunoo dhan casha u yaqaaneen waa sidaa inagu laakiin waa cuntadaa lagu badanoo toban shay baan kala sheegnaa soo maaha ilaa dhowr baan kala sheegaa soo maaha ya quraac iyo saddex baa mashhuura quraac iyo qadi iyo casho kuwo kalaa jira soo maaha ya barqis waxa la cuno maxaa la yidhaha maxaa la yidhaha nus saaca miya waay galabtiina cuwaaf dee bal waxa badana kusoo darneen masaaxiyo cuwaaf iyo waxbaan kusoo wada darnay moogta badano ino badanoo kale waynoo qarsooyihin intaas waa inta magacaabane waayo walow ardaydu ay sahlan yihiin bayow ah. iyagu way sahlan yihiin oo cunto badan ma helaan hadday xamuudhoodii iyo koobshaa helaan way dadaaleen laakiin wadaadada meelaha iska jooga waxaa weeyaan meelaha banaanka jooga waayahay allahuma ustaaanu caleyhi tuflaan almihii markaa wuxuu nabigu ku yidhi wuxuu ku yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam shaatuka shaatu laxmin buu ku yidhi waa neef reerkaaga hilib ahaan aduu qashay oo iskaga quraacanaysenuune ma aha neef udxiya abuu ku yidhi nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu rasuulka hadda waxar baan haynaa buu yidhi waxartaasina way ka fiican tahay weerridiyo iyo neefkii aan gowracayadaaba ka fiican oo macnaha ka taya badan oo ka heli badane taa aan gowraca rasuulka ilaahayo aduu gowrac buu yidhi laakiin qof adiga kaa dambeeya hadduu gowraco kama gudayso kama dulqaadayso markaas waxaa weeye xelkii sababtu waxay tahay oo lagu guday neefku markuu ari yahay isla markaan riyanowyah waxaa shardiga labadil inu yahay neefku hadduu ama lo yahay ama riyo waxaa shardiga labadil inuu yahay ina markuu yahayna hal sano inuu dhammaystirtay soo maaha dayib marka waa hal sano degto eh laba sano aan gaari weeyaan waxaan guriga u joogu leeyahay gowraca markaa marka isagay khaas ku tahayo adigay khaas kugu tahay cid kale oo waxar gowrici kartaa ma jirto inuu si qashaysan isagu mooyaan laakiin cid kaleo udxiyo waxar ka dhigi kartaa ma jirto waweyaan macnaheeda ee hadduu udxiyo ka dhigayo neef ariya hadduu ida yahayna waa inuu hal sano dhamayso hadduu giyo yahayna waa inuu laba sano marka dhammayso labada hadduu laba sano dhamayso hore laba sano dhamayso geeli bay noo harayso maaha shan sano waada dhamayso geeli ah, neef shandilo oo shantii sanao dhamaatay runbaad gawraci kartaa intaad qurbac yaroo baas intaad gawracdo hadda odhani geeli baan gawracay <laughs> waa inaad markaas waxaa weeye neef caadi ah aad gawracdo weeyaan ayib intaas waa sida allahu mustacaan caleyhi tukulaan ah. وايد وعن جد بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال وحوري صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بات كذي رسول الله عليه الصلاة والسلام بات كذي يوم اللحر مالك عيد الأضحى يوم اللحر مالك التمناد ليناها هذا يعني يوم اللحر ومالك نور نوغ ويا معنه حويا maadaama xoolo badan la gowracayo oo maalinkaas waxaa weeyaan dhiigu isdhaafayo yaa dhuudhow loo yaqaanaa uma khataba wuu khudbadeeyey uma dabaxa wuu gowracay wa qaala wuxuu yidhi man dabaxa qofka gowraca qabla an yusalliya intuuna tukan ka hor falyadbaxan gowraco ukhraa mid kale makaanaha tii meesheeda tii uu salaada ka hor gowraca waxba qabane tu kale mee ha ah ku bedelo waa sidaas ومن لم يذبح قفك العلم صلاة كهرنا إيه يا هذا الصلاة بالموت كبيرنا إيه فليذبح بسم الله إله مجد عيسى في الجورعين أرملة هذا وايه الله مستعان حتى ما أضحيه مواجبة بسوى السنة هي مواجبة شيخ الله واجب قفك هلية بس الله قباها واصل الشيخ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وايه hadda khilaafku markaa khilaaf baa ku jira lahayna ma ahan anigeed way islaamiye culumada ma aha caamadu moogtahay wax kalay moodaa moogtahay dadka barkood khilaafku marqigaa culimmadaa iskhilaaftay wuxuu iska odhayaa culimadii baa heshiinna war culimadu waa heshiise waxa weeyaan mas'alada ayaa aragtida midna sidanuu u fahmaa midna sidanuu u fahmaa fahamkaa yar kala duwan waxaa laga yaabaa xadiidkii markay arkaan culimmadii ama aayaddii ay arkaan ya xadiidkii markuu baaro sheekhan yaa wuxuu arkayaa inay sidan tahu u arkayaa iskamana arka une qaraa'id iyo calaamaad kaluu deliishanaya kalna wuxuu u arkayaa inay sidan tahu u arkayaa masalan ha tusaale ahaan qaar baa waa waajib qaba kuwa waajib qaba xaggee ka keenee waman lam yadbax falyadbax bismi illaahi soo maaha falyadbax marka waa waa amar soo maaha amarku muxuu keenaa marka waajib waajibnimada xaggaasi ka qaadanayaa ma fahamtay qolyaha kalena waxay leeyihiin waxa dhacaysay in markaa laga yaabo nebiga sala allahu calayh wasalam waktigiisiiba in markaas waxaa weeyaan layska saxaabo badan ay iska daayaan baa dhacaysay markaas weeyaan oo markaa ay allahu mustacaan iska ee eh, isagoo jooga nebigu ayna waxba gowricin baa laga yaabaa ba yidhaaheen isla markaa waxaa weeyaan waxay idhaaheen markaas waxaa weeye maa waajib inay tahay lagama qaadan karo oo amarka waxaa ka leexinaya bay yidhaaheen markaa wakti waaqicii waktigaa jira bay yidhaaheen waxaa kaloo iyada markaa khilaafkaas waxa weeye abu xaniifa iyo imaamu malik iyo sufyaan athawri baa waxay qabaan waajib inay tahay imaamka abu xaniifa loo yaqaan imaamu malik iyo sufyaan athawri yaa waxay qabaan kolley muwaddaa waan ugu tegi doonaa ardayda dhegeysato waynu ugu tegi doonaa imaamu malik qowlkiisii waxa weeyaan waxay qabaan kolka inay waajib ku tahay qofka awoodi karayo saasay qabaan oo waxay u daliishadeen fasalli lirabbika walxar bay u daliishadeen salaad oo waxay ku fasireen mufasiriinta barkooda waxay qabaan ay salli lciida wanxarin udxiyata ciidda tuka baa laga wadaa udxiyada gowrac baa laga wadaa bay yidhaheen aayadda oo fasalli waa ciidda tuko walxarna waa udxiyada gowrac bay yidhaaheen marka qur-aankii waa saa isku oday yidhaheen jamaahiirta kale laakiin intaa mooyaane culimada intooda kale oo dhan waxay qabaan warkaas waxaa weeyaan inay sunno tahay qabaan war raajix sunno weeyaan waajib ah sida xooga badan ee sawaabkuna waa sunne bisinkii loo qabtana waa waajib marka la gowracayo bisinka lagama tegi karo intaada ku dantay walaa ta'kuluu mima lam yadkur isma allaahi mima lam yadkur isma allaahi calayhi so ilaahay moor war wixii ha cunina ilaahay magaciisa aan lagu xusin ilahay ali subxaana watacaala nabiguna amar buu ku bixiye wuxuu ihi falyadbax bismi illaahi magac ilaahay ku gowraca weeye marka waxaa weeyaan bisinka tobataliba lagama tegi karo waa in bisinka loo qabtaa waka bisinka loo qabtaa waa waajib weeyaan وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حديث لكن وحفصها من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا qofka awood uleh inuu wax gowraco isla markaana godxeeni yuuna loo iman meeshaanu ku tukana yuuna imanin marka waxaa weeye xadiidka waxaa laga qaadan karaa sida inay sunna mu-akada uun tahay wax sida looga qaadan karana waxay tahay dee qof waxaa weeyaa meesha uu ku tukanayuuna iman bu nabigu sal slam waa zajro laakiin muuna oran markaas waxaa weeyaan dembi kale kamunan ratibin nabigu sal allahu calay wasalam isla markaa wuxuu sameeyey nebigu sala allahu calay wasalam haddii uu saas ay tahay dee waxaa ku fahmaysaa intaasoo saxaabi oon waxba u dhexiyey baa tegayey markaa meesha markaas waxaa weeyaan lagu eego lagu soo tukanayay وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وحوري شهدت وكقيم قاتل مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد بعد العيد فبدأ بالصلاة صلاة وكد الله قبل الخطبة خطبة كهر بلا آذان آذان لأنت ولا إقامة يا قيمتان لأنت ثم قام ويستاغي او عيد لومنا ادغو لومنا قيمه ثم قام ويساج متوكئا إساق وحاويا كتيرصا على على بلال بلال بشم فأمره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله إلى عبسليسة وحتى على طاعة طاعة سنوة بره ووعد الناس في نوعه وذكره والي ثم ضبع وتري حتى أطل ساعة ضمر في الله وتري فوعده لضمر في الوالي وذكره الأولي بقى وحاويا فوعده الأولي وذكره الأولي ضمر فقال الحرية معشر النسائي hooy dumarka ununkoo fasadaqna sadaqaysa fainii anigu faina kunna idinku aktaru xaqabi jahanama jahanama xaabadeeda idinkaa ugu badane dadka ugu badanee lagu shidaya jahanama idinkaa waxaa ugu badan faqaamad imra'atun gabadh baa istaagtay binsiqatin lisaa'i dumarka bartankoogii bay ka dhex istaagtay safxaa waqadayni oo dharbaanale dharbaanada qofka gabadha marka inta dhabanada فرخي وحاوي يعني يرع اسم الدلال يرمي المدوبانان من الكين اسم الدلال محاضر رخص وحاوي حليلة يا حليلة الله رخص يوحص ويا أبو عربي هم أصدري الشيء بالإله عربي الشيء بالإله الشيء آه. بالإله هايو رحل المرخص وحاوي على وجه مية مصحة من مناحته calىa wajhi mayata masxatu min manaaxatin wataxta ثiyaabi shayru low kaana baadiya alam tara ana almaaca yakbutu dacmuhu walow kaana lownu maadi abyada saafiya saacada sidaa ohan manaa gabadh buu ka hadlayeyo nin wuxuu ahaa gabadh buu ka hadlayay moogta marka gabadhiibaa waxaa dhacday markaa dawlis durqun baa loo dawlis buu watay markaa e, dawliska xariga wax lagu gwaadaanta sumeynaan ayuu watay markaasoo waxa dhacday markaa wuxuu sameeyey reer muusii maroo biyo waraabiye buu yidhi kadibna biyihi markuu waraabiye gabarh baa biyihii usoo marka waraabisa gabadhii uu iska jeclaaday wuu iska tegey markaasoo dhexda markuu sii socdaysa biyo hooseen gabadhii ku noqotaa heed ku noqontay wadadeed ugu noqon asalaamu calaykum biyo waraabiye lagaa yeelmaayo <laughs> biyo haddaa soo casibuu tahay biyo raadiya marka lagaa yeeli maayo iyada marka waxaan ahay markaa uxusay waadaantiisiu kala jeexayba ii talidiabaa uu soo noqday waadaanta ii buu yidhi matal ee qaalee ku jira markaa matal taqaani biyo haddaba seeyeelna waxuu yidhi balkeen bay tiraa dadkana lagugu dhiibiye islaam bay ugu dhiibto u tulayso islaamta intay u tulayso iyadu la yar sheesheekaysay markaa markuu la yar sheekaysay ayaa wuxuu yidhi calaa wejhi mayata masxatu min malaaxatin gabadha mayaca buuyi mayaa la odhan jiray wuxuu yidhi wallahi wejigooda ka qurux badan tahay laakiin waa taxta fiyaabo shaynu low kaana baadiya laakiin dharka ay xidhan tahay hoostiisa jirka ay ku qarinaysa dharka hoostaasay ka foolxun tahay buu yidhi marka shayn baa jiro shaynku waa midabkaa haaraha markaas waxaa weeyaan aan midabka jidhka aan ka ahayn weeyaan markaas markaasay tiri markaa inta lugteedii fadisay tiri markaas ataraa shayan shayan laa umma laka ma shay baad igu ma wax xun baad igu aragtaa hooyadaa waa ilaahna idankii markaasaa wuxuu yihi alam tara ana dacma almaai ana almaaca eh, yakbasu dhacmuhu biyaa mayaada arag iyagoo mid eh, dhadhankoogu inuu qaraayaha miyaada arag wain kaana lowlal maayo abyada saafiyan biyuhu haba cadaadaan iyagoo midabkoogu aada nadiif u yahay miyaada arag haddaan dhadhankoogu inuu marka qaraar yahay waa saasoo kaleo dushaadna waa iska qurux badan tahay laakiin ma hagaagsan buule <laughs> sida kale <laughs> adu wax saasuu siiyadayo badano alla fahmay buu sii wadayo markii dambe wuu ammaanayo waa kii odhan jira markaas waxaa weeyaan alaa yaslami ya daara man yaclu bila walaa zaala min xalla min jarcaayika waqadru lahaa basharan mihlu lxariiri wamandiqun rakiibu lxawaashi laa haraau walaa nizru wacaynaani qaala allahu kunaa fakaanata facuulaani bilbaabi maa tafcalu khamru wax badanoo noocaas sii waday markii dambe oo gabadhu jir bay leedahay buui xariir oo kala abuu leedahay buui hadal bay leedahay buui dhinacyada laga jaray oo hadal oo see looga jaray hadal weynoo hawhawana maaha buu yidhi hadal yaroo niiqniiqana maaha buu yidhi oo hadal miisaan dhexdhexaada buu yidhi wuxuu yihi markaas waxaa weye laba indhoodna gabadhu way leedahay bui oo ilaahay uu sameeyey <laughs> dee ilaahay uu sameeyey waa iska garanayahay waa ammaanbiisa oo ka wadaayo ilaahay baa kuunaa ahaada yidhi oo fakaanata labadii dhood ahaadeen buu yidhi facunaani bilbaabi maa tafcal wakam <laughs> qalbiga waxay ku sameeyaan buu yidhi labadaa indhood khamrigu waxay ku samayso maanaa khamriga markaad cabto waalan moogtahay <laughs> laba indhood oo ku waalanayso leedahay <laughs> wax badan oo noocaas adigu adigu waxaas hadda uma soconne meelaha carabiyada marka la dhiganayaa loo tagaa abyaada iyo waxaa moogtahay oo waxa shucarada juhaasha waa jaahiligaas la akri jiray adoogii waxaa u socdaa safcaau lkhadayn waa marka shay macnabiha layidhaha marka waa haarahaas iyo waxaas weyaan waa haaraha ma dharbaanada iyo waxaas dharbaanadu ka dugan yihi miya ya kule waxsaas marka dugnaamal Ah. waayahay faqaamad imraatun gabadh baa istaagtay min sibati nisaai dumarka bartankoodii ay ka istaagtay safxaa lfadayni oo haalado markaasoo dhabanadeedu wuxuuga mid mido iyo uu ku jiro midaba midabkeeda caadigaa ah ka mid aha faqaala waxaa tilima yaa oo rasuulka maxay ku dhacday see ku dhacday see macnaa ugu badanay qaala wuxuu yidhi allaku laydidu takfurna shikaata cabashadaad badisiin calaacalka ayaad badisiin markaas dumarku markaa way iska calaacal badan yihiinoo waxaa weya a iyo u iyo kelidayo kama baxaa madu alla kelidayo a iyo waxa sida iyo maxayda taahba kama baxaan moogtahay marka waxaa weeyaan waa kay carabtu yidhaahiin dhowr dumaray sheegaanoo laga guursadaa yidhaaheen waxaa kamida ah marka mallaano iyo ammaano iyo dhowr noocaasay sheegaan marka marka allaanadu waxay yidhaahaan waa gabadha taaha badan saaa badanbaa manaanadana waa gabadha manasheegata badanbaa oo maanta dhan ku manasheegada adaa waxaa dadkaa u sameeyey adiga maxay kuu sameeyey maamliga way kugu manasheeganuno maxay baan kuu sameeyey iyo maxay baan sida sameeyey dadtaanu maxay sameeyey weligaa manasheeg kol laba adiga ixsaankaageeda kuugu shugli laha sugid manasheegayda kula taga <laughs> marka kuwaasay sheegaan alihim cabashaday badisiin buu nabigu ku yuri sala allahu alay slam iyo canaacalka riwaayadka markood waxaa ku soo lacnadaad badisiin baa kusoo aroray markaas wa takfur man cashiira zawjkana waa ka gaaloodiin oo odaygiina waa ka gaaloodiin oo inta badan ixsaanka iyo wanaaggu u sameeyey way qariyaan markaas weyaan waa sidaas wanaag beri minhaajka loo marin jiray ayaa wuxuu yidhi markaas waxaa weyaan weligaaba sheekh sheekh sheekhta meelaha suuqa suuqa iyo meelaha markaa joogto sheekh sheekh sheekhda hal waayo laakiin markaa gurigiisa tagto halkaasa cajami ka dhacday buu yidhi sheekh ma tiidi markaad guriga wuxuu markaad gurigii tagto waxaa lagaaga bilaabo waryaaheen bala odhan bu yidhi waryaaheen bala war hebelow sheekadu waa sidaas u yidhi ma jirto buu yidhi sheekh markaa marka waa runtii kolley marka taasi dhibba ma lehe waryaa iyo hebelow shaq dhibba ma leh oo sheekhnimada haddii lagaa daayo ceeb maahe waxaan ka hadlayaa waxatahay baa taanku qabane laakiin waxay sameeyaan ixsaanka uu u sameeyey odaygu ayay markaa aada uga gaaloobaan waxaa laga yaabaa inayna marnaba sidii nabigeenu sal sl slam wuxuu uhi low axsanta ilaa ixdaakunna addahra kullah uma ra'at minka shay-an qaalat maa ra'aytu minka khayran qad haddaad weligaa u wanaag samayso oo maalin wax yaroo dhib ay kaaba timi bini-aadan baa tahay waxaa weeyaan weligaaba khayrka ala aragma koona khayr laa weligaaba weligaa baanaa khayr sameeye naxariis dhaawan baana soo istaagay siba marka qeer qaloocamaya ka wada dumarka marka feedhaa qaloocana waa in lagu wataa haddaa toosiisnaa waa jebin bu nabi sal slam hee jebintaasina waa furitaankii waa furiga markaa marka inaad iska yar wadato qaloocaaya iyo inaad markaas waxaa weeyaan furto waxba kama dhexeeyaan ha furiga qaloocaaga iskaga wada guri dumay ma fuudeen adna ha degdeginoo waxaa weeyaan toosa haysodhanin iyaduna waxa fiican ina yar qaloocantaina ogaata asal ahaanba <laughs> allahuma mustacaan aleyh tulaam qaalo wuxuu yihi laakiin waktiga haddaan joogno boqolkiiba sideetan waxaan odhan karaa dumarkaa toosan baan odhan karta waktiga hadda aan joogno aan odhan karta waayo raggii waxaa weeyaa nin jaabcin ah dad walwaalan ba iska noqdayba caad raggii wa wareegsan yihiinba sumogi dumarka haddii diin la yidhaahiyo haddii si kal la yidhaahaba dumarkaad moodaa ina inay dhacdaan waayo dhalinyartii waxaa weeye dumarku intay subaxi wax dhiganayaanay diinta ilaahay dhiganayaan dhalinyartu meelaha bayaayaacan soo maa macnaha hadduu ubayaa waxba waxay qabanaya abubakar waa mihir waay aan soconno qaala wuxuu yihi fajacalna waxay gudagaleen dumarkii yatasadaqna inay sadaqaysanayeen min xulliyihiin xullidoodii xullidii ay xidhaan isku qurxinayeen yulqiina ay ku tuurayaan fii hawbi bilaal bilaal maradiisa min aqraabihina dhagadhagahooda dhagahooda markaas wa khawaatiimihinna iyo markaas waxaa weeyaan fardashooda wadaadada markooda waxay dhaheen dumarku dhagaha ma duleeshan karaan waa masale baadila ah, xagka u jiraan nabiga joogay duleeshan jiray sala allahu calay wasalam xadiidkana waxaa ka cad dhagahoogii ayaga iska saaraan ayaa markaas waxaa weeyaan marada bilaal ay ku tuurayeen macnaa ay sadaqaysanayeen dhagaha marka magacanta ku wate ya waa moogtahay waa fahamku cadiid rawaahu muslim bilaal bin qubaha alxabashi raggii hore islaami buu ahaa islaanimadeeda darteedna loo cadaabay umayata binu khalaf waa kii cadaabi jiray markaas waxaa weya intuu saa u jeefiyo ayuu saa ugu istaabi jiray markaas waxaa weeyaan intuu dhab soo qaado iyuu dhabar ka saari jiray intuu waxaa weeye saa u jiifiyo dhagax laabta ka saari jiray wuu dhibi jiray markaa aduu cadaabi jiray waa saxaaba diinta marka sidaa loogu soo jihaatay sidaa loogu soo dadaala naf iyo maalka loo soo horay ya waxa laga yaabaa inaga barka weli naga waayo sooma war akrisa masaajida soo gashay اللهم صل عليه تقلا وايه اللهم استعوا عليه سبلا halkan waxaynu yar baraaruujinaynaa masalo masaladaas waxay tahay xadiidka ma loo daliishan karaa niqaabka in la waajib ahayn ilan gabadha waxaa la yidhi waxaanay lahayd oo wejigeeda dhammaanay lahayd haddii ayna wejigeeduna qaawanayna seebaa lagu ogaan karaa dee wejigeed inuu qaawanaan baa lagu ogaan karaa wejigeeda wixii ku yaalay iyo midabkeeda markama loo daliishan karo hadda qaafku ina waajibahay la looma daliishan karo saa loogu daliishan karana waxaa weeya waxayba qisadan ahayd baa culamada qaar ay yidhaaheen qabla nuzuul xijaab xijaabku intuda sooma degin ayada ahaydba waayo xijaabku markaas waxaa weeyaan markaas waxaa weeyaan allahu mustacaan uu soo degay sanadkii markaas waxaa weeyaan shanaad ee hijrada markaas sanadkii lexaad ciidan xilma la jideeyey sanadkii labaad ee hijrada marka waxaaba ka way ka horeysay waktiga xijaabku soo degay waktiga ma ahay marka taa waa sidaas waa laga yaaba markaas allahuma staan caleyhi tuklaan waxaa kaloo laga yaabaa bay yidhaaheen gabadhan inay kamid ahayd kuwa ilaahay u fasaxayba inay baneeyaan wejigooda de oo ilaahay subxana wa tacala waqawaacidu waalqawaacidu min annisaai laati laa yarjuuna nikaax وليس عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة إلهي سبحانه وتعالى وحور الضمر تواوين هو يوينك يقول لها يسكفر ليها kuwa markay dambidishooda ma aha inay dharkooda dhigtaan iyaga oo markaas waxaa weeyaan aan marka ziino aan samaynayn aan waxaa isqaawinayn waxba dambidushooda ma aha oo islaamaha waaweyne hooyooyinkaa islaamaha waaweyne hooyooyinkaada inay kamid ahayd baa haweeney baa layidhi sooma marka deetuyadii tuwayba way soo gelayaan inay islaamig ahayd baa suuragal bay dhahay sidaas labadaasiba waa suuragal marka waxaa qaacide waxaa weeye qawaacida fiqiga ka mid a ama qawaacid al-usuuliya ka mid a idaa jaa al-ixtimaalu saqada alistidlaal ixtimaalba hadduu meesha yimaado istidlaalku u dhacaya walidaalika markaas waxaa weeyaan ixtimaalba sidana waa laga yaaba sidana waa laga yaaba hadday noqoto ma daliisho kadib markaas وعن أم عطية نصيبة الأنسارية رضي الله عنها قالوا حيتري أمرنا أمرنا ونعمري أمرنا من إيه أمرنا أنبياء تعلي النبي النبي قول الجيدة صلى الله عليه وسلم قال عمري أن نخرج في العيدين لماذا عيدين إلى صارنا العواتق إلى صارنا عواتق وجمع عاتق ويا وقبض ورق ورق قاربة عاتق ليناها وقبض ورق قارب لكن قانقار كله أيها الله alcawaatiqa gabdhaha yaryee weli qaangaari dheh wadawaati alkhuduuri kuwa qololka u saaxiibka ah waa kuwa guryahooda ku jira ee qaangaaray ee bikaarooyinka a weeyaane wa amara alxuyaba kuwa xaydka lahaa laguu amray an yactasilna inay ka dheeraadaan musalla almuslimiina muslimiinta makaanka ay ku tukanayaan wa fii lafdi lafdi kale wuxuu ahaa kunnaa waxaanu ahay nu'manu kuwiina la amro an nukrija yowma alciidi maalinka ciidda inaanu saarno xataa nukrija ilaa an nakhrujan inaan baxno yowma alciidi maalinka ciidda xataa nukhrija albikra gabadha bikaarada ilaan ka saarno min khidrihaa qolkeeda xataa nukhrija alxiyada kuwa xaydkan ilaa aan saarno oo fa ay takbiirsadaan bitakbiirihim muslimiinta takbiirkooda wayadcuuna biducaa'ihim ducadoodana ay ku ducaysaan yarjuuna ay rajeynayaan barakata daalika alyowmi maalinka isagaa barakadiisa wa duhratahu iyo waxaa weeye duhrigiisa iyo dembiga in laga mayro marka halkaa waxaynu khilaaf xukunka salaada ciidda bal ka waran muxuu yahay salaada ciid mawajiba bisa sunna afar qowl baa ku jira alimaam abu xaniifa wuxuu qabaa waa waajib buu qabaa waajib cayniya wa huwa qowlu lishaafici وqول للماaلكية واkhتاaرahu شhayk الإسلام بن تيمية qowlka أbu xaniifa wuxuu qabaa waa wujuub cayniya waana sida uu rajaxay alimaam sheekh islaam ibnu teymiya isla markaa maalikiyada qaar ka midan ay qabaan imaamu shaaficina mar uu fadwooday bay ahayd aymo kalena ay rajaceen sida shawkaani iyo calaamatu lqayim iyo ibnu cuthaymiin iyo cibaani iyo aymo badan ay marka waxaa weeye waa fardu kifaaya bay yidhaaheen waa fardu alkifaaya bay yidhaaheen markaas qowlkaana waxaa qaba iyadana markaas waxaa weeyaan waa qowlka xanaabilada iyo bacdu shaaficiyati weeyaan qowlka saddexaadna wuxuu qabaa isna wuxuu qabaa qowlka saddexaadna iyadana markaas waxaa weeye waa sunna muakada waa midaka imaam shaafici weeyaan warraajix waa waajibciina ciddii tegi karta ee cudurdaar aan lahayn inuu tagaa waajibku adilo fara badanna waa loo hayaa oo waxaa weeyaan nebigu uu amray sala allahu calayh wasalam bal iska dhaartay asheekh ah sidiiq xasan khan kitaabkiisa eh, saxiixu muslimka uu ku sharxay wuxuu leeyahay markuu xadiidka sharxayo amarka dumarka nebigu uu amray sala allahu calayh wasalam raggaa kaga habboon buu leeyahay soo ma marka min baabi oolaa haddii dumarkii la amray raggii maxaad malaynaysaa so kama sii awleysno sidaas weeyaan takbiirta ciidda ayadu waxyaeeda ka tilmaamayna ciidda iyadana taqdiirtaas taqdiirta ciidda iyaduna markaas waxaa weeyaa waa sunna isla markaa biitifaaq alaimmati alarbaca waxaa la taqdiirsanayaa cinda duguda eh, kulli salaatin salaad kasta waajiba ah gadaashayda eh, iyo waxaa weeyaan adigoo suuqa iska socda meel walbood joogto inaad taqdiirsato markaas taqdiirta laakiin sifo keli ah iyo tilmaam keli oo laisku waafaqsan yaho nebiga ka soo male ee eh, salafka saxaabada iyo midba si uu ohan jiray qaarkoodna waxaa ohan jireen الله أكبر الله أكبر الله أكبر صدق معها لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قرض وحورين جرير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر وجه الكريم لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد قرض وحورين جرير الله أكبر الله أكبر الله أكبر صدح جرير وحج الله وجه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قرقوا حول الجرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا قراءة التكبير بالشيء ولتكبروا الله على ما هداكم تكبير كذي على شيء ورقة تكبير تابق وحاول يستادون أوله تكبير على شيء ورقة أما وحكا اللي بزيادة كنو حيلها كان يكبر بينه ونوع أخرنه وعلى أي ضدك صميسانه sida aimadu sheegeen ma aha wax ka sugan salafka ma aha oo in waxyaalo lagu sii daba qabto waayo allahu mustacaan ciidda in laisku tahadiyeedeena waa shay saxaabada ka sugan sida shekh islam majuuc alfataawa ku sheegay taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal bay odhan jireen waynu iska soconaynaa waana maxaa nugu xiga baabu salaata alkusuufi salaat alkusuuf buu baab yahay salaatu kusuuf waa cadadmudumaadkii dayaxmudumaadka labada waa laga wadaa waayo haddii kusuuf meel lagu sheega cadadmudumaadka waa laga wadaa kusuuf haddii lagu sheegana cadadmudumaadka iyo labada waa laga wadaa laakiin haddii labadooda laysu daba sheego kusuufkana cadeeda laga wadaa kusuufkana dayaxa laga wadaa waayo in dayaxmudumaad marka waxa lagu garan karaa laba arrimood kow amar waa xisi wax la arko amarna markaas waxaa weeya waa xisi oo ilaahay baa og subxana wataala waxaa ujeedaa waxaa lagu ogaan karaa kow inaan raafnada dayoda madoobi marka markii waxaa weeyaan la arkayo cadaadiyo madoob oo wada madoob ama dhinac ka madoobaatay ama dayixi wada madoobaaday ama dhinac ka madoobaaday baa la tuuraya laakiin xikmadda maxaa ku jira ama sababka uu madoobaaday waa maxay sababka laba arrimood weeyaan imaa xisi oo waxa la arkay inuu yahay waa imaa macnawi inuu yahay laga yaabaa falaga wareega subadaana dadka yaqaana waxaa laga yaabaa inay gartaan oo markaas waxaa weya dayixu oo kala dhex gala markaas waxaa weeyaan qorqaxda iyo markaa dhulka arlada inuu dhexeeyo kala dhex galo hadduu kala dhex galo marka cadad bay barbaadaysaa waayo waxa ka waxa markaas waxaa weeyaan iftiinkii marka cadeeda ayuu qalanaya markaas weeyaan isla markaa waxaa weeye taas marka way dhici kartaa ma aha ah aha way dhici kartaa saaiba la sheega sheekh bnutaymin iyo cabdillahi bn basaam iyo ayma badan sida ay sheegeen waayahay sababka kalna waa sharciyo ilaahay baa og subxaana watacaala oo waa waxaa weye siduu nabigu sheegay sala allahu alay wasalam cabsiyo ilaahay uu addoommadiisa ku cabsiinayo waa aayatu min aayaatillah aayaadka ilaahay mucjizaka mucjizaadka ilaahay ka a weeyaan markaa si kastabaa noqotay salaada la tukan waan caaisha radi allahu taala canha ana shamsa cadadii khasafat khasafad way madoobaatay calaa caahdi rasuul lah waqti rasuulka sala allahu alay wasalam fabacasa uu diray munaadiya dhawaaqaya yunaadii ku dhawaaqaya asalaatu jaamica waxaa ku banaan asalaatu jaamicatun iyo asalaata jaamicatan haddaad tidhahdo asalaatu jaamicatun waa mubtadiya khabar asalaatu salaatu jaamicatu waa mid dadka isku keenaysaa mubtadiya khabar weeyaan haddaad tidhahdo asalaata jaamicatanna waxaa weeyaan macnaheedu waxay noqonaysaa asalaata waxaa ku nasbinaysaa markaas waxaa weeye ficil maxduufo usallii waan tukanayaa asalaata salaada ama sallu salaata salaada tukada jaamicatan xaal ay salaada ku minayso ama baabu baabuliqraa wax la yidhaha ku nasbino asalaata salaata wasalaada salaada salaada saas way macnaheedu dadkaa u sheegaysaa فاجتمعوا ويسكي بادين وتقدموا مرخص هران سو غلي فكبر او تكبير صلي وصلى اربع ركعات افر ركعات وتكبي افر ركوع معناها فركعتين لو ركعه وتصغن iyo arbaca sidaad afar sujuud ku sugan bimaana waxa weeye waxa sameynaysa ragcad kasta waxa leedahay laba rukuuc iyo laba taagmid marka tukato aad rukuucdo ayaa waxa sameynaysa halka sami Allahu ka liman hamid ka waad kacaysaa qiraacadii waa sii bilaabaysaa waa sii wadaysaa mar labaadba soo noqonaysaa waa rukuucaysa markaas samc allahu liman xamida leda ragcaddaas marka laba rukuucood iyo laba qiyaadba wataa soo ma ragcadda kala saasoo kalea way tukanaysaa waayahay allahuma